بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتغني يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa darsigeeni sideedaad ee kitaabkeeni matnu abi shujaac ama almukhtasar ama alghaayatu waaltaqriib waxaan ka bilaabaynaa maanta insha allah kitaabu zakaati kitaabu zakaa soo dhawaada kitaabu zakaati ayaan ka bilaabaynaa insha allah awalan zaka waxaa la yidhaahdaa xagga luuqadda carbeed azakaatu luuqatan annamaa annamaa in wax la koriyo annamaa sharciga fiqhiga dhexdiisana zaka waxaa la yidhaahdaa ismun waa magac ismu maalin makhsuus ismu maalin makhsuus xoolo gaara ah magac ay leeyihiin ismu maalin makhsuus maalkaasoo yu'khadu laga qaadayo min maalin makhsuusin xoolo gaara ah laga qaadayo waa xoolo gaara ah. hagee laga keenayaa xoolahaas xoolo gaara ayaa laga soo qaadayaa calaa wajhin habna waa loo qaadayaa makhsuusin gaara ah calaa wejhin makhsuus hab gaarana waa loo qaadayaa yusrafu waxaana lagu bixinayaayoo la siinayaa litaa'ifatin makhsuusatin koox gaar ah marka waa afar afar gaar waay kow maxaa weeye ismu maalin makhsuus xoolo gaara ah magacood waay yu'khadu min maalin makhsuus xagee laga soo qaadayaa xoolo gaara laga soo qaadayaa waa arki doonaa tusaale ahaan sekadii geela oo kaleeto geela sekadiis in laga soo sooco waa maal gaara ah, lasoo soocay xagee laga soo soocay min maalin makhsuus oo geel ah baa laga soo soocay sidee laga soo soocay calaa wajhin makhsuus hab gaar ah nisaab loo eegay shuruud loo eegay iyo wixii la halmaa yaana la siiyey yusraf waxaana lagu bixiyo la siiyey litaa'ifatin makhsuuso cid hee cid gaara ah. zekaa la dhaha sidaas shiikhu marka wuxuu yidhi raximah allahu tacaala tajibu sakaatu sakadu way waajibtaa fii khamsati ashyaa'a shan shay bay ka waajibtaa sakadu waayahay wa hiya shantaas almawaashi waa xoolihii almawaashi waa xoolaydii nacamna waa la dhahaa nacam wal iyo lacagtii lacagihii wazuruucu iyo dalagii wa iyo mirihii wa curuudu tijaarati iyo ganacsiga wixii loo bandhigay ama ganacsigu wixii uu ganacsi galay wixii uu ganacsi galay baa dhahaysa marka shiikhu shan buu ka dhigay haddii la faahfaahiya waa sideed bay noqonaysaa haddii la faahfaahiya maxay noqonaysaa sideed bay noqonaysaa al ibilu waalbaqaru والغنم والذهب والفضة والزرع والنخل walcinabu intee weeye sideed sideeddaas haddii la faahfaahiyo curuudu tijaaradii dahabka iyo fidaday gelaysaa waa fahamteen soo maah xaggaasay gelaysaa maadaama ayada lacag lagu qaadayo wixii ka soo baxa marka waa alibil walghanam whee walbaqar aldahab walfida azarcu wannaklu iyo alcinabu sideeddaas waaye welidaa culimmada fiqigu waxay dhahaan sekadu sekadu tajibu fii amaaniyatin sekadu waxay ku waajibtaa sideed wa tusrafu ilaa amaaniyatin sideed qolna waa la siiyaa saasay yidhaahdaan culimmada fiqigu tajibu waxay ku waajibtaa hee hee fii amaaniyatin sideed qolay ku waajibtaa yaana kaloo la siiyaa wa tusrafu ilaa amaaniya siddeed qolna waa la siiyaa sekada waa sideeda qur-aanku sheegay shiikhu wuxuu yidhi raximahu llahu tacaalaa wuxuu yidhi faama alibilu miyaa fa ama almawaashi nicmooleydii miyaa fatajibu mawaashidu way fara badan tahay xooluhu way fara badan yihiin fardaa ku jira baqlaa ku jira geelbaa ku jira lo'baa ku jira kulli marka ma ka waajibaysaa maya fa ama maaha fatajibu way waajibaysaa azakaatu sakadii fii halaathati ajnaasin saddex nooc bay sakadu ka waajibtaa xoolaha markii la eego saddex noocayahee ka waajibtaa saddexdaas noocoo minhaa xoolihii ka mid ah wa hiya waxaana weeye alibilu geelii walbaqaru iyo lo'dii iyo walghanamu iyo arigii ariga markaa idihii iyo riyihiiba hanam baa la ysku dhahaa waa fahamta soo maahan idaha iyo riyaha maxaa laisku dhahayaa hanamun arigaasay ku jiraan waaya geelii marka nicmooleydii saddexdaasa ka haray saddexdaas marka waxaa loo yaqaanaa magac gaaray leeyihiin annacam baa la annacamu magacaas ayay leeyihiin waa nicmooley nicmooley baa layihahdaa ayib wa sharaa'idu wujuubihaa inay waajibto sakadu inay ku waajibto saddexdaa nooc shuruudda laga rabaa sittatu ashyaaa lix shay waay geelii iyo lo-odii arigii markii la raba inay isaga ku waajibto maxaa laga rabaa lix shardi baa la iska rabaa in la buuxiyo lixda shard markii la buuxiyo maxaan dhahaynaa geelaa sakaa laga rabaa lo-daa sakaa laga rabaa arigaana hee sakaa laga doonahayaa kow al qofka xoolaha le inuu muslim yahay ninkaana sika lagama rabo adduunka lagu wadiin mayo laakiin hadduu aakhira asagoo gaalo dhinto waa lagu cadaabayaa inuuse ka bixin waayey waa fahamta soomaa kow qofka adduunka sekada laga rabo laya sekadii keen waa inuu horta muslim yahay alislaam labo alxuriya waa inuu xor yahay qof asaguba addoon ah asagaaba la leeyahay muxuu ahee xoole seka ka bixiyaa xoola yeeshaaba saddex walmilku taam ama walmulku taam haa milki dhammaystiran lahaansho dhammaystiran qofka inuu leeyahay xoolahan walmilku taam lahaansho dhammaystiran inuu qofku hee xoolahan leeyahay waa inuu qofku lahaansho dhammaystiran oo xoolihii ku leeyahay waaya wanisaabu sekegoys waa inay xooluhu gaaraan annisaab waa sekegoys waa qadrun macluumun mimaa tajibu fiihi zakaa waa qadar jaan an xaddi jaan an oo sakadu ku waajibtaa nisaab la yidhaahdaa waa arki doonaa geelu nisaab buu leeyahay lodu nisaab beel arigu nisaab buu leeyahay dahabku nisaab buu leeyahay dalagii sawga aya nisaab bay leeyihiin marka nisaab waxa weeye meel markay xooluhu gaaraan la dhahayo saka ayaa ku waajibtay nisaab saka goys baa soo saka goys wanisaabu waa in he xoolihii ay gaaraan zaka goys waa qadrun macluumun haa mima tajibu fiihi azakaatu waaya walxawlu sanad waaynu ku soorayaa dhammaystiran alxawl waa asanatu lkaamilatu sanad dhammaystiran waaynu soo wareegaa sanad dhammaystiran ba hee waaynu soo wareegaa wasawmu waa in la foofiyaa waa in la daaq geeyaa asawm haa waa in hee la daaqgeeyaayo iyo arigii iyo loodii aa lahayd guriga weynada wax ku siina eh, hee aad foofisaa oo hee cawskii bannaankaa ku jiray oo mubaaxa ahaayo bannaanka ilaahay ka baxay hee waa inay soo daaqdaa soom baa dhahay saa'imaha saaima waa xoolaha fooftaga waaya marka soomku waa alracyu filkala'i lmubaax cawskii xalaasha iska ahaa oo banaanka ilaahay ku yaadhay in lasoo daaqo baa soom la yidhaahdaa xooluu soo daaqaan lixdaa shardi markii la buuxiyo maxaan leenaha markaa geeliis lixdaa shardi laga helay maxaan dhahaynaa seke ayaa laga rabaa sekadii laga qaadaya markaan u hosocotaa laakiin hadda maxaa fahamtay in seke laga rabo geeli intaa laga bixiyo geeli shuruudaasgeeli magaranaysaa xoolihii shuruudaa buuxiya cari baa lahayd waxaan leenahay ko islaam wey ninkale la labo xor waaye saddex xoolahan asagaa iska leh xoolahan hee mulki taama weeye afar xoolahan sekadii bay gaadheen shan haye xoolahan sanad baa ku soo wareegay asagoo milkigiisa ay ku jidho yaah sekagoysna ah saddex xoolahan waa la foofgayaaya xaafadda hee laguma haysto xaafadda laguma haysto waxaan leenahay shiikh xoolahaaga isagaa ku waajibtay iska bixi waay lixdaa shardiyaa iska leh alibilu walghanamu walbaqaru annacam baa iska leh wa ama al lacagtii soo maaha lacagtii fa shay-aani lacagta la sheegayahay waa laba qaybood addahabu waa dahabkii iyo walfidatu iyo iyo qalinkii fidadii markasta marka adduunka hadda aan joognana wax kastoo magacii lacag yeesheena ah, way ku daba feelayaan doolarkii shilin soomaaligii riyaalkii sacuudiga kii ma garanaysaa eh, chiniiska toodii kii eh, birtii etoobiyaanka kulli maxay ku dabafeelayaan lacagtaasay ku dabafeelayaan marka ayagana sikaa laga rabaa saa oo la soco wa amal ahmaanu lacaguhuna fa shay-aani lacagoo dhan lama rabe fa shay-aani waa laba shay kow addahabu dahabkii iyo waalfidatu iyo qalinkii weeye fidadii ama lacag ahaan ha loo isticmaalo ama dahab iyo fido caadiyo meel tuunsan hee ha ahaadaan labadaba maxaa laga rabaa seke ayaa laga rabaa weeye wa sharaa'idu wujuubi zakaati sakadii inay ku waajibto fiiha dahabkii iyo fidadii ama amaantii fiiha ahmaanta u celinaysaa fiiha ahmaantii inay dahab iyo fida ku waajibtaa hee shuruudeedu hee heede soo daa hee khamsatu ashyaaa waa shan shay shan shay markaan helno waxaan leenahay dahabkan iyo fidadan ama lacagtan aada haysato maxaan ku waajibtay sakeena iska bixiso iska bixi sakada xaq bini aadan baa galay haye kow alislaamu inuu qofku muslim yahay labo alxuriya qofku inuu yahay qof xora inuu yahay saddex aye almulku taam ama almilku taam lahaansho dhammaystiran qofkii inuu leeyahay xoolahan annisaab inay sakagoys hee gaareen alxawlu inuu sanad u soo weri inuu sanad uso waxaa laga wadaa yacni xoolahan gacanta markuu ku dhigay yaah bishii koowaad hadduu ku dhigay waa in hee bisheedii kale oo koowaad sanadka soo socda ahee intaa haweeney gacantiisa xoolahan ku jireen xawl baa la wadaa sidaas maana sidaas hee xawl baa la yidhaahdaa wakaa marka geelii iyo loodii iyo arigii shuruudoodii baa mid laga dhimay keliya soomtii baa la dhimay yan xoolo lacagtu ma fooftay lacagtu maya foofaysa maya ayadaa laga dhimayaa shantii soo hadhay ayaa loo xiray ma garanaysaa lacagtii loo xiray lacagihii loo xiray waaya wa ama zuruucu dalagii zuruuc waxa dalagii gelaydii digirtii qamadigii shaciirkii wixii soo baxayey baad zarci leh zarci zarci waxa weeye geedka shay geedkii soo baxay markii la gurto inuusan sii jirin zarci baa loo yaqaanaa hadda dalaga geeleyda markii la gurto ama digirta markii la guro ma sii dhalaysaa mise markaasaa la jafayaa ayadan laftigeeda oo bal baa looga dhigayaa lo'dii iyo magaranaysaa iyo iyo iyo magaranaysaa wixii cuni lahaa marka zarci waxaa la dhahaa markaas markii la jarto waa imaa hadana beeraa zarci wey macnu wa ama zuruucu zuruucdii iyo dalagii fatajibu zakaatu sakadii baa waajibaysa fiiha zuruucdii baa waajibaysa bialaaati sharaa'ida saddex shardi markii la helo sakadii maxay noqonaysaa mid waajiba bay noqonaysaa o an yakuuna waxaa dalaga ahi dalagaasi waa inuu yahay mimaa shay waa inuu yahay yasraacuhu ay beeraan al aadamiyuuna bini biniaadamku ay beeraan horta waxaan waa in wax bini biniaadamku beeran yihiin maxaa meeshaa ku baxay wixii iska soo baxayoo duurkaa ka baxay iyo magaranaysaa hee oo biyuhu inta tug baa iska soo dhacayoo tugii baa meelaha ku faafay markaasaa iska soo baxeen maxaan leenahay taas hee kuma jiro waa in biniaadanku gacan ka geystay waa inuu biniaadanku yani beerideedii iyo magaranaysaa shaqadeedii waa inuu biniaadanku hee gacan ka geystay ilahay baa soo saara xoolehe waa in asugu gacan ka geystay wey macnuhu mimaa yasracuhu alaadamiyuuna aadamigu wax ay beeraan waa inuu waxani yahay waa inuu waxani geedkii gobtaha lasoo soo ka warran midhihii gobtaha soo gurat si ka male sababta maxay tahay ma beeran adigu biniaadan ma beerna ilaahay baa subxana tacaala soo saaray labo wa an yakuuna waa inuu yahay shaygan dalaga ahi quutan wax bini aadamku quuto oo quud ahaan loo cuno cuntooyinka la cuno laba qaybood waay soo maa cunto lafdhabar ah oo cunto ahaan loo cuno iyo cunto hee faakahays loo cuno faakahaysa qaraa cunaysa maxaa cunaysaa ii qabo faakihaysi baan iyo cunto si ah, markaa cunaysid maxaa maxaa ula cunaysaa in cuntada asalka ay tahay quut baa la dhahaa quut markaad diirta cunaysid faakiheysa cuni maysid markaad galeeda cunaysa faakiheysa ma cunaysaa ya maxaa cunaysaa inay tahay hee cunto quut wax ku taraya marka meeshuu ku yidhi waa an yakuuna quutan waa inuu quud yahay waxaa laga wadaa waa inuu quud yahay wataa macnaheedu waa in bini aadam jirkiisa wax kusoo kordhinayaa wax la cunayana oo quudana waa inuu yahay quudkaasoo mudakharan la kaydsan karo oo keyd geli kara xagga maxaa ku baxay wixii quudka noqonaya laakiinse hee aan la kaydsan karaynin aan la kaydsan karayn haa basashii iyo keed ma geli karto basal oo keed ma geli kartaa oh, maya keed bay gashaa intee biro oli kadhaa <laughs> ya waxaan waxaa laga bakaara loo qodanaya ismaaciil meeqa bakaaro markii dalaga saaka lasoo guro bakaar baa loo qodayaa soo god maah god baa loo qodayaa waa lagu gurayaa isagoo jawaanaa sax waa kaa digirti iyo galleydi iyo haruur kadib maxaa la sugayaa waxaa dhici karta sanad kadib dfir labaatan sana laga hadlaya waa la cuni karaa baa la yidhi quutan mudakharan wakaa macnaheedu bal basal adugu keedi haddii asbuuc tala isku dhex yaacaysa marka waxaan dalagala sheegaya waa in wax quud ah oo quud ahaan biniaadamku cuno inuu yahay labo wax kayd geli kara waa inuu yahay waaya saddex waa an yakuuna nisaaban sekegoys waa inuu gaaraa waa inuu noqdaa sekegoys marka saddexdii shardi oo wuxuu sheegay ee la gaarka ahayd kuwa ay kuwa kale la wadaagtaa jira qofkii dee dalagan lahaa waa inuu muslim yahay waa inuu xor yahay mulkitam waa inuu leeyahay intana way ugu jiraa ee hadda muxuu noo sheegay shiikhu intii gaarka ayada hee u ahayd buu noo sheegay wakaa wa ama thimaaru mirihii geedihii waaweynaa mirihii kasoo go-aya waa mirihii fa tajibu way waajibaysaa azakaatu sakadii fiiha miraha dhexdooda sikadii baa waajibaysaa fatajibu zakaatu sakadii waxay ka waajibaysaa mirihii fii shay-ayni laba qaybood keliya oo minhaa thimaartii ka mid ah thimaar oo dhan miro oo dhami hee miraha maxaa ka mid a thimaar maxaa ka mid a cambihii baa ka mida mooskaa ka mida soo qabo rumaankii baa ka mida maxaaha batiikhii miaan dhahanaa waxaasna waa miro himaar waayo laakiinse timaartaasoo dhan miyaa la raba sigay ka baxaysaa waa maya timaartaa oo isku soo duubo laba ka midabaa hee sika ka baxdaa bes waa labadee buu ku yidhi thamaratu nakhli geedkii geed timirka ahaa mirihiisi wa thamaratu lkarmi iyo cinabkii mirihiisi geedkii cinabka ahaa iyo geedkii timirta ahaa mirahoodii ayaa himaar waxa loo yaqaan isaga ka baxdaa keliya xaggaa maxaa ku bax marka cambihii isaga ka bixi mayso oo kii kale isaga ka bixi mayso yacni inay mira yihiin dartaysa ka oga bixi warkaa waa ku dhacay soomaa lakin haddii ganacsi la geliyo oo dadka ku ganacsadaan de inay ganacsi yihiin bay si oga baxaysaa inay mira yihiin hee si oga bixi masaladaas waa faahfaahin doonaa markaa u tagno ziro ee curudu tijaaraha wakaa markaa wa ama himaaru miraha fatajibu waajibaysa azakaatu sakadii fii shaycayni laba shay bay sakadu ka waajibaysaa oo minhaa hee minhaa hee thimaartii ka mid ah kow thamaratu nakli bay ka waajibaysaa midhihii geedkii timirka ahaa wa thamaratul karmi iyo midhihii hee geedkii cinabka ahaa alkarm waa cinabkii marka labadaa laftigooda markii seke laga doonayaa shuruud bay leeyihiin shuruuddii buu kuu sheegayaa wa sharaa'idu wujuubi zakaati sakadu inay ka waajibto fiihaa himaartii baa dhahaysaa yaah fiihimaa midiin qorayaa yaah fiihimaa mdin qora haddii fiihimaa qorano waa waa cinabkii iyo timiirtii haddii fiihaa la qorana himaartii baa u celinaysaa wa sharaa'idu wujuubi zakaati sakadu inay wa sharaa'idu wujuubi zakaati sakadii waajibnimadeedii fiihaa himaarta ay ka waajibaysaa shuruudeedu hee arbacatu ashyaa waa afar afar shay waaye kow alislaam waalxuriya waalmilku taam waannisaabu iyo hee inuu nisaab gaaro waaye amaa curuudu tijaarati wa amaa curuudu tijaara curuud waxaa la dhahaa naqdigii lacagtii wixii ka soo horjeeda naqdi soo dahabi fida ma ahayn maxaa ka soo horjeeda wixii kaloo naqdi ka soo hara dhar bay noqon karaan gawaari bay noqon karaan boosas bay noqon karaan maxay noqon karaan dameerey noqon karaan fardeen noqon karaan waxaas baa curuud la dhahaa wa amaa curuudu tijaara ganacsiga wixii u bambaxay oo ganacsi loo dhigay in lagu ganacsado loo dhigay fatajibu way waajibaysaa azakaatu sakadii fiiha curuud tijaarihii bisharaa'idi almadkuurati bay ku waajibaysaa shuruudihii lagu soo xusay fil ahmaani lacagta lagu soo xusay shuruuddii aan usoo xusnay dahabkay fidadu intay ahaayeen bal akhriya intay ahaayeen alislaam xuriya mulkutaam nisaab alxawl soo shanta maayn shantaas ayaa u yaala wixii ganacsi lagu shaqaystana shantaas shardi baa loo dhigaya xagga marka maxaa ka fahamtay curuubu tijaara inay la xukun tahay thamankii inay la xukun tahay oo xaggii waat marka markaan soo sheeganay sideed bay ku waajibtaa zakadu miyaan curuud tijaara sheegna maxay fi maxay imaanaysaa markii laga saka bixinayo dahabkiiyo fidadii imaanaysa xaggaas u imaanaysa soo uruuri masaladanoo wixii ganacsi lagu galo markii lagu dhaho zakaa laga bixinayaa shuruudan baa u taalla shuruudee shuruuddii lacagta loo dhigay ayaa u taalla wax qof inuu muslim yahay inuu xor yahay inuu waxaan xoolaha isagu leeyahay inuu nisaab gaaraya inuu xawltee sanad uu dukaankii saaka markaa furtay ama markaa furtay dukaankii dharka ahaa dharka markay dhar yihiin dharku markay dhar yihiin dhar ahaantooda sake ma ku waajibta waa maya laakiinse markii lagu ganacsaday bakhaar dhara aad furatay maxay galeen wax loo yaqaano maxay galeen curuudu tijaarati bay galeen xaggaa marka inay dhar yihiin inay dhar yihiin dhar ahaan sake uguma waajibin xagee sakada uga soo waajibaysaa in ganacsigii ay galeen lagu ganacsaday marka waxaan leenahay sanadku markuu dhammaado waa la xisaabinaya dukaankaaga dharka ee shiidka markii la xisaabiyo sekadii sakagud hadduu gaaray sakaa bixinaysaa sekada la bixinaya shiid la bixin mayo maxaa la bixinayaa sekadiioo lacagaa la bixinaya warkaa baa ku dhacay soomaa wakaa macnu waa ardayow marka tijaaradiiyo curuudka waa fahmna curuda wixii lacag ka soo hara ganacsiga markay galaan curuud tijaara loo bixinayaa wey waaya faslun fii sakaati libili hadda muxuu shiiku galay si jumlaa buu noo soo tilmaamay hadda wuxuu rabaa inuu kuu bilaabo faslun fii zakaati il wuxuu ka bilaabayaa shuruuddii aan soo marnay mid kasta shuruuddiisa waxaa ku jirta inuu nisaab gaaro suguma jirin lacagtu inay nisaab gaadho nacamku inay nisaab gaaraan zarcigii inuu nisaab gaaro himaartii in nisaab gaaran soo maahayn nisaabkii inuu kuu faahfaahiyo hadda bilaaba nisaabka la sheegaya muxuu yahay shiikhu wuxuu ku yidhi wa awalu nisaabil ibili geela sakegoysnimadiisa waxaa ugu horeeya uu sakada ku gooyaa khamsun shan neef oo geela markay gaadhaan ninkii hebel ahaa markuu shan neef oo geela yeesho bishii koowaad ee hijriyada markuu shan neef oo geela yeeshay isagiina waa muslim waanu xor shantanna isagaa iska leh waxaa len horta nisaabkii shanta nisaabkii sakagoyska ee geela wuu gaaray koow maxaan sugaynaa markaa xawl geelaan firanaynaa geelaan mala foofiyaa soom mala sameeyaa haa geelan subax kasta hee daaq bay aadaan waa foof tagaan haye maxaan leenahay sanad bishan koowaade kun afar boqol afartan iyo lix shan neef oo geela baa haysatay sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobee hijriyada ah bishiisa koowaad shantii neef haddaa haysatid iyo wax ka badan waxaan leenahay markaa hee maxaa soo wareegay xawl baa kuu soo wareegay nisaabkiina way gaadhay adna xor baa tahay xoolahana adaa iska leh adna muslimna waa tahay marka maxaa leenahay shantan geela maxaa ku waajibay sake ayaa ku waajibay maxaa laga bixinayaa wa fiihaa shanta neef oo geela waxaa laga bixinayaa shaatu neef ariya neefkaas amaan ida ha noqdo ama riya ha noqdaan hadday ida yihiin neef sanad buuxsaday neef idaaca oo sanad buuxsaday ama yuhun sanad buuxsane asagoo lix bilood maraya ilkihii ay ka daateen neef idaa waaye ma ku dhacay hadday riya yihiinna neef laba sano buuxsaday warkaama ku dhacay soo ururiyo waa shantii neefoo geela maxaa laga bixinayaa neef ariyaa laga bixinaya ari baa laga bixinayaa ilaaya intee soconaysaa ilaaya sagaal ninkan geeliisu san markii sanadkan shan geel buu lahaa neef ariyaa la bixiye sanadkii labaad toddoba neefuu geeluu lahaa neef ariyaa la bixinayaa sanadkii saddexaad sida neefuu geeluu leeyahay maxaa la bixinayaa hal neef sanadkii soo socday wa fii cashrin toban markuu gaaro toban neef oo geela markuu qofku yeesho toban qaalmood markuu yeesho shaataani maxaa laga bixinayaa laba neefoo ariya warkaama ku dhacay marka shan maxaa laga bixiyey hal neef oo ariya toban markii eh, qaalmihiina maxaa laga bixiyey laba neef oo ariya qabso xisaabta wa fii khamsa cashrata shan iyo toban markay gaareenna hee halaathu shiyaahin saddex neef oo ariyaa laga bixinaya hebelkani wuxuu leeyahay shan iyo toban halaad sanadkiina waa soo wareegay haye maxaan leenahay sheekh maxaan leenahay saddex neef oo ariya xaggaas ka bixi weeyaan wa fii cishriina labaatan neef oo geela markuu leeyahayna arbacu shiyaahin afar neefoo arya buu bixinayaa afar neefoo arya buu hee bixinayaa weye waryaa iga seexday waaya wa fii khamsin wa cishriina labaatan iyo shan neef oo geela markuu ninkan yeeshana bintu makhaadin ina hooyo uurleey buu bixinayaa ina hooyo hee uurleey maxaa laga wadaa waa qaanin ama hal sanad jir sanad u dhammaaday sanadkii labaadna gashay maxay ka dhigan tahay yacni hooyadeed baa hee riman saas wey macnu hooyadeed baa riman oo ilmihii ku xigayba hooyadeed caloosha ugu jira saas wey macnu war ma fahamta masalada marka mintumakaa intay ba jidhaa hal sanaa u buuxsantay labana way galaysaa wey wakaa labaatan iyo shan neef oo geela markuu ninkaas leeyahay bitumkhaad buu bixinayaa wa fii sittin wa halaathiina soddon iyo lix neef oo geela markuu yeeshana hee bintu labuuni inahoo yacaanalay buu bixinayaa yacnii hal neef geela ah qaalin jidhah laba sano buuxsatay oo sanadkii saddexaad gashay lahaa sanataani maxaa ku dul qoranaysaa lahaa hee sanataani laba sana u buuxsantay maxay gelaysaa sanadkii saddexaad inahu yacan maxaa laga wadaa yacni da'dii labaad baa hooyada nuugaysa weye da'dii labaad ee ayada ku xigta baa ee baa hooyada nuugaysa weye saas weye warkama wa fii sittin wa arbaciina afartan iyo lix markii la gaarana nin geel la weye ninkaasiye xiqatun buu leeyahy awrmudato xiqa maxaa weeye awrmudato yacni waxa weeye hal gaadhay xilligii hee ratigii qoorka ahaa uu uu rimin lahaa oo kaleeto amase xiqa waxaa kaloo la yidhaahdaa waxay muteysatay in la rarto labada macno way leedahay xiqa in xilligii magaranaysaa magaranaysaa eh, rimidda ee gaadhay xiqa waa la yidhaahdaa maxaa kaloo xiqa la yidhaahdaa xilligii la raran lahaayo dee gariid ee noqon lahayd inay hee gaadhay marka xiqa waa saddex sanaa u buuxsantay sanadka afraad bay gelaysaa marka waxa weye saddex sano ayaa u buuxsantay bintumakhaadka sanadba u buuxsameen labay gashay bintulabuunka laba sanaa u buuxsameen saddex bay gashay xiqada saddex sanaa u buuxsamay afar bay gelaysaa wakaa wa fii ixdaa wa sittiina koob iyo lixdan markii la marayo nin koob iyo lixdan halaad leh ninkaas hee hee jadaacatun buu leeyahay jadaacatun ha mid ilka tuurtay ha mid hee ilka tuurtay oo kaa afar sanay jidaa oo afar sanaa u buuxsantay shan bay gelaysaa afar lahaa arbacu siniina afar sana ayaa u buuxsantay wey shanna way gelaysaa marka way ilka tuurtay baa la dhahaa somaaliga waa ilka tuurt jadaaca saas imaanay wa fii sittin wa sabciina toddobaatan iyo lix marka ay marayaan ninkan geeliisuna bintaa labuunin laba hooyo caanaley buu bixinayaa laba qaalmood oo jira hee laba sano buuxsaday oo saddex gelaya labaa u buuxda saddex inay saddex madaxa madaxa la galaan baa muhiima labaa laakiinse hee ay buuxsadeen weyn wa fii ixdaa wa tisciina koob iyo sagaashan markii la marahayana xiqataani laba hee micnee labo wakaa wa fii ixdaa waticiina koob iyo sagaashan markii la marayo muxuu bixinayaa xiqataani laba hee haye cabdixaliim cabdi laba hee xiqataan maxaa waaye laba armuudat wuu bixinayaa wa fii miatin wa ixdaa wa cishriina koob iyo boqol iyo koob iyo labaatan neef oo boqol iyo koob iyo labaatan qaalmood markuu leeyahay ama halaad ninka markuu leeyahay hee halaathu banaati labuuna saddex hooyo caanilaybuu bixinayaa warkaama ku dhacay intaa mar ka dambaysa uma kadibna fii kulli arbaciina afartan walba bintolabuun baa laga qaadayaa wa fii kulli khamsiinana xiqatun baa laga qaadaya marka soo uruuri maxaan leenaha shan halaad buu wataa sikada sheega shan halaad buu ninkan leeyahay shaatun toban halaad buu leeyahay shaataani shan iyo toban halaad buu leeyahay labaatan halaad buu leeyahay arbacu labaatan iyo shan halaad buu leeyahay bintu makhaad soddon iyo lix halaad buu leeyahay bintu labuun bintu bintu labuun afartan iyo lix halaad buu leeyahay xiqa xeqa neef saddex sano buuxsaday neef ma garanaysaa saddex sano buuxsada afar geliya soo maa lixdan iyo koo halaad buu leeyahay jeedaacatu mid ilkuhii ka dhaceen maxaa ku xigay toddobaatan iyo lix halaad buu leeyahay laba hooya caanalay bintaalabuun sagaashan iyo koo halaad buu leeyahay laba awrmudatu u bixinayaa boqol iyo labaatan iyo kow saddex bintulabuun buu bixinaya soo maa intaa markuu marayo boqol iyo labaatan iyo kow ilaa boqol iyo soddon inta ka sokaysa saddexdaa bintalo wuu wadayaa ninkan sanadkan boqol labaatan iyo kow halaad buu leeyahay soo maa sanad muxuu bixinayaa saddex bintulaboon sanadkii dambe wuxuu yeeshay boqol labaatan iyo shan halaad muxuu bixinayaa saddex bintulaboon boqol labaatan iyo wuxuu leeyahay sideed muxuu bixinayaa saddex bintulaboon boqol iyo soddon markuu gaaro halkaas baa ka bilaabanayna boqol iyo soddon markuu gaaro waxaan leenahay dhegayso marka fii kulli arbaciina bintolabuun bixi fii kulli khamsiina xiqa bixi boqol iyo soddonkaan is jebinaynaa intee afartanaad intee laba kontonaad maxay noqonayaan laba afartanaad waa afartan iyo afartan waa sideetan soo ma ahayn afartan aartan sideetan waa laba afartanaad iyo hal kontonaad baa u qaybsanaysaa haddaa boqol iyo soddon haan leedahay maxaa u qaybsanaysaa laba afartanaad iyo iyo konton hal konton labada afartanaad waxaa bixinaysaa bintulabuun bintula hal xaba waa yani laba afartan labaad laba bintulabuun afartankiiba bintulabuunba bixinaysaa soo laba maa kontonka soo harayna xiqaa bixinaysaa warkaama ku dhacay marka tiradaas jumla jumlada goormay bilaabanaysaa boqol iyo soddon wixii boqol iyo soddon ka hooseeya xisaabtii kala haysanaysaa warkaama ku dhacay marka hadda fiiri shan ilaa iyo toban shanna waa hal neefo ariya tobanna waa laba neefo ariya soo maahan intaa udhexaysa soo maahan intaa waxaa loo yaqaanaa awqaas waqsi baa la dhahaa waqsi waxaa laga soo qaadaya inaysan jirin oo kaleeto tii horaa soconaysa bes warkaama ku dhacay hadda eh, markii aan marayno tusaale ahaan afartan iyo lix xalaad qofka markuu leeyahay muxuu bixinayaa muxuu bixinayaa xiqa soo ma ahayn neef saddex sano jira wuu bixinayaa afartan iyo lix afartan iyo lix afartan iyo toddoba afartan iyo sideed wad konton konton iyo shan lixdan soo afartan iyo lix ilaayo lixdan intaas xiqadaa soconaysa maxaa soconaysaa xiqadaa soconaysa tusaale ninkan wuxuu leeyahay konton xalaad maxaa bixinaysaa xiqatun wafaham somaan maxaa yeelay soddon afartan iyo lix ilaa lixdan iyo ko inta ka dhexaysa waxaa loo yaqaanaa waqsi baa la dhahaa w xukun ma leh waxay la xukun tahay xukunkii hore baa la xukun tahay warka ma ku dhacay taasaa u wadaysaa ninkan wuxuu leeyahay saddex boqol oo neef oo geela saddex kadin buu leeyahay maxaa samaynaysaa boqolkiiba de waa laba laba xiqo boqolkiiba maxaa weeye konton konton ka dhigde saddex boqol waa intee kontonaad lix kontonaad waaye lix xiqaa bixinaysaa ma fahamte ninkan wuxuu leeyahay boqol iyo konton halaad saddex xiqaa bixinaysaa ninkan wuxuu leeyahay haddii eebba ku roonaado soo qabo boqol iyo afartan halaad haye laba xiqo iyo hal binta labo saasaa u xisaabinaysa hawlahaaga warkaa ma ku dhacay waayahay waa haye ayib marka laba nisaab inta udhexaysa waqsi baa la yidhaahdaa xisaabta waxba kuma daro waxna kama jaro xisaabta waxna kuma daro waxna kama jaro saasaa dhahaysa waaya faslun fii zakaatilbaqari lo'dii baa u nima haddaba wa awalu nisaabilbaqari lo'da nisaabkeeda waxaa ugu horeeya halaahuuna maxaa u horeeya soddon neef loda markay soddon gaadho wa fiiha waxaa laga bixinayaa tabiicun mid hooyadii la socda tabiic waa qurbac miyaan dhahnaa dibi miya haa dibi hal sano jira weye maxaa weye dibi hee hal sano jira w hooyadiis buu socdaayo kama harayo yacni tabiicasa lagu bixiye yatbacu ummahu weeye hooyadiis buu socdaa tabiicaas buu bixinayaa wa fii arbaciinana muxuu bixinayaa musinatun musina musina waxaa weeye yani litakaamuli asnaanihaa ilkihii baa u dhamaystirma laga wadaa musina musina waxaa weeye laba sane dhamaystiratay sanadka saddexaad bay gelaysaa musina saasaa laga wadaa yani waa laha sanataani laba sane leeda laba sane jidha marka xagganna u fiirso ardayow ninkan soddon neef ai soddon neef soddon lo-a ah buu leeyahy ma fadhi fadhi in la dhaha u ha ya maya maya kadaa ku laabo fadhi maxaa la idhahdaa looda fadhi weeye sodon baa u aqaana ma laga bedelay un boqol baa haya waaye ayib boqolkiina kuwaad anaa iga khaldantaa dhici ka dha soo ururi ninkan wuxuu leeyahay soddon elo a buu leeyahay haye maxaan leenaa waa nin muslinah xor weeye mulkitaamo haystaa sanad baa kusoo wareegaa soo sodonka haysta sanadbaamaaa leenahay tabiic bixi maxaa bixinaysaa dibi jira sanad jira bixi hadduu nadig bixiyana waa caadi warkaama ku dhacay dibigaa intee wadaya wadayaa ilaa afartanku wadaya soddon iyo shan buu leeyahay haye tabiic soddon iyo lix tabiic soddon iyo sagaal tabiic isagoo afartan neefo arya leh lo'a leh sana maalinkii biyaha markii laga qaadi lahaabaa xabad ka dhimat ka baktiday muxuu kusoo dhacay soddon iyo sagaal maxaa laga qaadayaa taabiic saa u fahan warkaa ma ku dhacay haye markuu afartan gaaro waxaan leenahay musina bixi neef lo'ah oo laba sano jira bixi ayadoon intee soconaysaa ilaa lixdan bay soconaysaa saa u socoyaa afartan afartan iyo shan konton konton iyo shan ilaa lixdan inta ka sokaysa labaatankaas tabiiciba musanadii baa soconaysa markii lixdan la gaaro baa la kala baxaya markaasa waxaa leedahay wixii soddon ah tabiic wixii afartan ah musinna warkaa ma ku dhacay sagaashan neef oo lo-a buu leeyahay maxaa bixinaysaa saddex tabiic dee soddon soddon soddon boqol neef oo lo-a buu leeyahay fadhigaa sheegaysan buu leeyahay fadhi lo fadhiya buu leeyahay boqol neef wallahi haye marka boqolka muxuu qaybsamaan laba soddonaad iyo afartan soo maahayn laba soddon laba tabiic bixi afartankana musinna bixi boqol iyo toban buu leeyahay saasaa u wadaysaa waayahay marka eh, saas zakaatul baqari zakaatul qhanam aan galna haddaba wa awalu nisaabi ilghanami lo-oda nisaabkeeda ariga nisaabkeeda waxaa ugu horeeya arbacuuna labaatan neef oo ariya wa fiihaa waxaa ku jira oo laga bixinayaa shaatun neef waxaa ah, laga bixinaya hee neef ariya arigii buu si kala saaray fiiri ariga jadaacatun min adda'ni neef ida ah oo ilka jabsaday marka ilka jabsigaasi ama sana isagu jidhiiku ka dhaceen ama isagoo lix bilood shir luku ka dhaceen warkaama ku dhaceen sanad waa inuu gaaray amase hee lix bilood isagoo jirabay ilhu ka dhaceen hadba ilkuwa xilliga oga dhacaan weye haddii sanad uu gaaranayasan ilku ka dhaceen haddee rabaan hadda qof markuu qangaarka noqonayo maxaa la dhahaa waa inuu shan iyo toban sane gaara soomahayn hadduu riyooda ka waran isagoo toban jira yah qaangaar waay marka ilka tuuristan waxay ka dhigan tahay riyadii oo kaleeto oo waxaan leenahay neefkii idaha ahaa haddii ilkuhu ka dhacaan lix bilood baha jira hee sekagoos waayo sekadaa lagu bixinayaa warkaama ku dhacay haddayse asagoo ilkuhu ka dhicin sanad gaarana maxaan dhahaynaa sanad buu buuxsaday markaas sekadii caadi waa looga bixinayaa aw haniyatu min almaczi ama neef ariya oo ilkihii ka dhaceen laftigeeda waa laba sanay jirta ayadu maxay jidhaa laba sano bay waa riyihii wey riyihii wa fii miatin wa ixdaa wa cishriina boqol iyo labaatan iyo kow markii la gaaro maxaa u dhexeeya afartan ilaa boqol iyo labaatan hal neef waay warkama ku dhacay ninkan wuxuu leeyahay boqol iyo toban neef oo ariya buu leeyahay hal neef baa laga rabaa boqol iyo wuxuu leeyahay iisoo qabo sagaal iyo toban neef muxuu leeyahay tiro iyo sagaal iyo toban buu leeyahay maxaan leenahay hal neef hee iska bixi markii subaxii sekada laga qaadi lahaa wuxuu waxaa saddex riyood baa dhalayba maxaa boqol iyo labaatan iyo koob istaajiye maxaan leenaha waa tan wa fii miatin wa ixdaa shaataani laba neefaa la iska rabaa markaa warkaa ma ku dhacay arigii boqol iyo labaatan iyo laba neef waay wa fii miatayni wa waaxidatin laba boqol iyo kow markii la gaarana halaatu shiyaanin saddex neef oo oo ariya xagga marka fiiri aad bay kala fog yihiin afartan boqol iyo labaatan waa hal neef boqol iyo labaatan iyo kow ilaa laba boqol waa laba neef laba boqol iyo kow ilaa laba boqol iyo saddex boqol iyo sagaashan iyo sagaal baa dhahaysayaa laba boqol iyo kow ilaa saddex boqol iyo sagaashan iyo sagaal hee halaatu shiyaahin saddex neefoo aryaa bixinaysa wa fii arbacumia afar boqol markay buuxsadaan arbacu shiyaahin iska bixi xaggaa marka boqol boqol baa loo xisaabinayaa arbacu shiyaahin afar boqol mia ah, arbacu shiyaah uma kadibna fii kulli miatin shaatun fii kulli miatin hee shaatun wey shan boqol iyo toban buu leeyahay shan neef bixi tobankaas waqsi weeye warkama ku dhacay lix boqol buu leeyahay haye haye wuxuu leeyahay shan boqol iyo sagaashan iyo sagaal shan neef u bixinaya ah, maxaa yeele boqol boqol baa loo boodayaa hadda yaa wixii boqol ka hooseeya xisaabta kuma jiraan faslun intaasaan ku daraynaa dahabkaan ku agstaagaynaa haye faslun fii zakaati alkhuldati sekadii dadkii xoolaha isku darsaday khulda waxa weeye xoolihii la isku darsaday sekadoodii xoolaha la isku darsadaahay saddex afar siyaabood mid bay noqdaan in labada qof ku faa'iido qabaan yaa labada qof hee inay ku faa'iido qabaan takfiif labada dhinacba labo in labada qofa culays ku qabaan xoolee isku darsadeen culays bay ku qabaan tahqiil waay marka waxaa wey takhfiif iyo tahqiil sooma ahayn midkood inuu faaiid ku faa'iido qabo kalena culays uu qabo waa afar markaa xabo waa saddex sooma intaasi laa walaa midna labadooda u siman yihiin marka waxaa weeye takfiif labadaba labadaba inay u fududahay waa takfiif labadaba inay ku culus tahay isku darsiga isku darsadeen waa hee tathqiil mid inuu ku faa'iido qabo midna hee ku dhib qabo maxaan leenaha waa takfiifun liaxadihimaa tahqiilun lilaakhari soo maah laa walaa midna culays kuma aha midna uma fududa waa u siman yihiin su-aalba marka khudbada marka waxaa weeye geelle iyo faarax baa xoolahooda isu darsaday ayib takfiifku meeye ninkana afartan halaad buu leeyahay ninkana afartan halaad buu leeyahay waa la isku daray sekada marka la bixinayo sideetan afartan wax ka wadaas afartan neef ariga kasoo qaad ariga ugu fududa ninkan afartan neefo ariyuu leeyahay ninkan afartan neef ariya kaa hadduu caadigiisa u haysto afartan kan wuxuu bixinayaa neef kana muxuu bixinayaa xagga maxaa ku baxay markaa laba neef hadday isku daraan ka warama siddeetan neef maxaa la bixiyaa hal neef xaggaa maxaa ka yimi takfiif labaduba u fududahay soo maa tahqiil baa dhici karta inuu yimaado tahqiilku meeye nin kasta xoolihiisu sakewa ma gaadhinba <laughs> ninkan wuxuu leeyahay labaatan neefoo ariya ninkan labaatan neefoo ariya waa la isku darsaday afartan neef hadduu ninkaas labaatankiis haysan lahaa maxaa la dhihi lahaa seke male kanne seke male in la isku darsaday maxay keentay culays tafkiil ha taasna marka waxaa tafkiil baa ku jira labada dhinacba ah maxaa dhici kardha midkood inuusan cuslayn soomaahayn midna culus yahay tusaale ninba wuxuu leeyahay afartan neefo ariya midna wuxuu leeyahay labaatan neefo ariya haye ka warmatan nin muxuu leeyahay afartan neefo ariya hadduu afartankiis xagga la mar lahaa muxuu bixin lahaa isaga keliya isaga keliya halkaa wada bixin lahaa soomaahayn kan labaatan kalena hee xaama bixiyeenba markii la ysku daray maxaan leenaha lixda neef oo ariya maxaa laga bixinayaa hal neef halka neef ha laga bixiyee markii halka neefa la bixiyo labadooda qof way isugu laabanayaan waa la kala qaybinayaa neefkii waxa loo qaybinaya saddex meelood qiimihiisii laba meelood kii lixdanka lahaaba afartanka lahaa lahaabaa qaadanaya meelna maxaa qaadanaya kii labaatanka lahaa kaa labaatanka marka fi sekadii halka neefah waxbuu ka bixiye ilan qiimihiisa waxaa laga qaadayaa hadduu banaanka joogi lahaa laakiinse hee waxba kama bixiye marka maxaan leenahay kan afartanka ahee takfiif ba u tahay sekadii waa lala qaybsadayba kan labaatankaana maxay ku tahay tadqiil oo seka uusan lahayn baa hee liajli lkhurdati hee looga qaada laa walaadaa jidha laa walaa faa'iidana mid faa'iida ku qaba male macad nin kasta wuxuu leeyahay boqol neef oo ariya laba boqol neef ariya maxaa lasa qaada boqol iyo fiiri afartan ilaa boqol iyo labaatan waa hal neef boqol labaatan iyo kow ilaa laba boqol iyo sagaashan iyo sagaal maxaa waaye boqol labaatan iyo kow ilaa iyo laba boqol baan ka wadaa waa intee laba neef soomahan nimanka marka maxay leeyihiinba laba boqol mid kasta muxuu bixinayaa hal cid cid u raacanaysa male hal iyo hal iska bix shiikow faa'iidaya iyo culeys iyo dhib dhibtoona hee culeysya fudeedtoona maysa ma jiraan hadduu halkaa boqolku hal ninka hadduu boqolkiis xaqa ku wato nin u bixin lahaa kana muxuu bixin lahaa marka hadday isku yimaadeen wax faa'iidaya kusoo kordha hee marka marka khudbadu maxay keentaa takfiif ama tahqiil ama takfiif liaxadihima wa tadkiirun lilaakhar ama laawa laa walaa khudada marka xooluhu waa isku jiraan keliya saka lasagama bixiyo waa in shuruud la helaa shuruuddii sheekhu sheegay khuldada marka laba qaybood baa loo yaqaanaa soomaaliahaan baa ku macnanaya khuldatu shuyuuc iyo khuldatu jiwaan magacyada qoro marka kitaabta kale aan gaarna waa baa faahfaahin doonaa khuldatu shuyuuc iyo khuldatu darsiga waxaan u sharxayaa inaad si nool u fahamtaan idinkuna waa inaad darsiga si nool wax u qorataan marba haddii eh, maanta iyo beri baan dhammaynaa kitaabu zakaa waa dhammaan kitaabu zakaa waa fahamteen soo maaha marka u diyaargarooba maxaan ku yidhi ardayo khuldada maxaa loo qaybiyaa khuldatu jiwaariyo shuyuuc shuyuuc waxaa weeye labadan qof oo xoolaha wada leh xoolahooda ma kala sooci karaan war ma kala sooci karaan wiilkan iyo gabadhan boqolka neefo ariga hooyadood baa uga dhimatayba boqolka neefo ariga mid kasta waxbuu ku leeyahay neef kasta way wadaagaan neef walbahee shuyuuc baa la dhahaa lama kala saarin warkaa ma ku dhacay kulatu shuyuuc yacni neef boqolkaa neef neef walba oo ka mida way way isla leeyihiin shuyuuc baa la dhahaa marka warkama ku dhacay kulatu hee shuyuuc waa maa laa yatamayasu fiiha maalu axadihimaa ama maalu axadi ilkhalidayn can xaal aakhar soomaaligaa iskaga wado shuyuuc wataa jiwaarna maxaa weeye xoolo la kala yaqaan oo la isku darsaday ninkan afartan neef u keena ninkanna afartan neef waa la isku daray saa markuu u fiiriyo hebelkan muxuu yaqaanaa afartankiis neef u jeedaa hebelkanna muxuu yaqaanaa afartankiisi kale jiwaar baa la dhahaa marka shuyuucna maxaa weeye saa markii loo fiiriyo neef walba hee maxaa ka dhex muuqda wadaagoodii marka jiwaari labadaba marka khulduda way noqotaa shiikhu wuxuu ku yidhi raximahullah walkhaliidaani labadii qofka wax isku darsaday yusakiyaani way sakeynayaan sakaatal waaxidi hal qof sakadii oo kale sakeynayaan bisabcati shuruutin bisabcati sharaa'ida toddoba shardi markii la eego koow yacni geelle iyo maxamed arigii ay isku darsadeen sidii hal qof baa looga sakeenayaa markii toddoba shardi la helo kow idaa kaana almuraaxu xeradu hadday tahay waaxidan hal xabo xeradu hadday hal xabo tahay xerada laisugu keenayo xoolaha ee eh, markay hal tahay waalmasraxu meesha xoolaha la celinay masraxu markii xerada laga soo sidaayo intaan intaan la foofin way yaranastaan soo maaha maxaa loo yaqaanaa maxaa loo yaqaanaa feeh heeraarka ha masraxa wey yani waa laga soo sidaayay meeshii ay ku jireen xeradii banaankiibay baa laisugu celinayaa si loo kaxeeyo masraxa waa aggaas meesha marka laisugu duwayo laisugu uruurinayo waa inay hal meel tahay nina waa inuusan xoolihiisa gaar ahee uusan u aruurinaynin walmarca waaxidan meesha la daaqayana waa inay meel tahay ninkasta inuusan gaar usan ah u daaqin xoolihiisa walfaxlu waaxidan qoorka ku jira xoolahaas ratiga ku jira ee qoorka ah ama orgiga ku jira ama ewanka ku jiraana waa inuu hal yahay yacni inuu hal neef yahay lagama wado waa inaan qoorka la kala xigin waaye oo ninkan xoolihiisa iyo kan xoolihiisa labadaba hee uu isu marayaa walmashrabu waaxidun meesha laga soo cabayo ceelka iyo dadka laga soo cabayo waa inuu hali yahay wal xaalibu waaxidan kan waa inuu hali yahay marka meesha kan inuu hali yahay shardigaasi waa laga xoog badan yahay xagga waxaan ku bedelaynaa waraaci waaxidan midka raacayana waa inuu hali yahay warkaama ku dhacay yaah waraaci waaxid waa inuu hee marka kan inuu hali yahay khasab maa nin intiis waa lisan karaa warka waa ku dhacay soomaa wa mawdicu lxalbi meesha lagu lisayo makaanka lagu lisayaana hee waaxidan waa inaa hal meel tahay marka soo waroori xerada waa inaa hal meel tahay meesha laisugu duwayo inaa hal meel tahay meesha laga soo waraabina inaa hal meel tahay qoorka ku jira xoolaha waa inuu hal yahay meesha laga soo magaranaysaa la daajinayo waa inay hal tahay kan raacaya waa inuu hal yahay kan lisaya inuu hal yahay ayada maxaan idhahnay waa laga xoog badan yahay mawdiculxalbi goobta lagu lisiya waa inay hal tahay goobta markay goobta la yahay weelkii maaha yaa goobta maxaa weeye kamboonka lagu lisaya baa laga wadaa waa inay tahay hee waa inay hal tahay hada bilaahi tawfiiq sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin